بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu ka warramaynay darsigii ku saabsaysanaa subulu inhaa'i alkhusuuma aw ilkhilaaf shareecada islaamiga iyo qaababka ay u jidaysay in loo dhammeeyo muranka aadanaha ka dhexeeya iyo isqabqabsiga dhex mara waxaynu cumuuman tilmaamnay aadanuhu inaanu muran waayin ama isqabqabsi waayin laakiin inta badan dhibtu waxay ka timaadaa qaabka loo xalilo ama loo dhammeeyo murankaasi hadduu muranku dhammaan waayo akhriya adduunba waa lagu khasaaraa walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaba riixukum baa ilaahay qur-aan ku leeyay ha murmina oo nizaac iyo muran iyo dhexdiina marin haddiise ay taasi dhacdo maxaa ka ratibmaya alfashlu wa dihaabu ariix alfashla iyo dacf liidnimo iyo qofku inuu tamar dareeyo iyo inuu qiimo beelo iyo dihaabu riix dowladnimadii iyo magaciiyo maamuuska ad leeda inuu tago ilahi wuxuu leeyay haddaa isqabataan oo nisaaciina ah xal u weydaan adduunka intaasaa ka ragtibanta ama aakhiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalin kasta oo isniina ama khamiisa in acmaasha ilaahay loo soo bandhigo dabeetana ilaahay dembigooda uu dhaafaa qof kasta oo saaxibu tawxiid ah ilaahay keli yeelay keligii caabuday aan cidna ugu shiriik yeelin laba mooyaane nebigu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba dhexdooda shaxnaa iyo dhib ay u dhaxayso labadaa ilaahay wuxuu idhaahdaa andira haadayni xataa yastalixa labadaa dib ha loo dhiga arrinkooda ilaa ayaa intay ka heshiinayaan waxa xaqiiqa a ah markaa muranki iyo isqabsigu waxaa laga dhaxlaa adduunka iyo aakhiraba inaanu fiicnayn walidalik shareecada waxay inoogu yeedhay baynu nihi laa budda min xal xalkana saddex waddaynu ku tilmaamno in la kala guuro unoo la yidhahdo ayna kala fogeeya xal maaha ama qofka waanu cadhoodaha iga tago waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu ku tilmaamaya hajru lmuslimi akhaahu sanatan ka safki dami qofka muminka ahi inuu walaalkiisa kale muminkaa ka dheeraado ka durko sanad inuu ka maqnaada inay la mid tahay ka safki damihi dhigiisa uu qubay iyadoo laysu dudayana dee lama wada joogi karo idan laabudda min xal waxaynu idhi xulusha shareecadu taqaano markaa kow waxaynu idhi ima alcafwu aw alsulxu aw altaxkiimu waalqada saddexdaa miduu nin la sameeyo qodobkii koowaad ee ahaa masalati lcaf waynu ka hadallay iyo majaalaadka ama meelaha uu cafigu galo biidn illaahi tacaala waxaan isku dayi doonaa caawana inaan soo bandhigno masalati sulx masalada heshiiska ku saabsiisan waa in leenahay mowduuca sulxigu waa ahmiyo weyn buu ku leeyahay nolosha bini aadamka oo dhan majaalaadkii aynu cafwiga ka soo sheegnay oo dhanna wuu galaa ha noqoto laba qof dhexdood ha noqoto laba kooxood dhexdood ha noqoto laba dowladood dhexdood ha noqoto gaaliyo muslim dhexdood ha noqoto dowlado muslime dhexdood miduu doonaba ha noqdo dhammaantood sulxigu wuu galaa majaalaadkii aynu inta badan ka soo warramaynay aynu cafiga ku tilmaamnay cinwaan caamana ilaahay uu siiyo uu ku tilmaamayo wasulxu khayr baa ilahay yihi subxaana wa tacaala sulxiga shareecadu ay taqaano kay waafaqsanayd hadduu yahay ilahay wuxuu tilmaamayaa sulxigu heshiisku inuu khayr yahay khayr mutlaqa inuu yahay haddii uu waafaqo weeyaan shareecadu sida ay tilmaamto maanta caalam alfikri alqaanuuni ama dunidu aqoon-yahanka qaanuunigii maanta dunida dhankay u janjeedhaana waa itijaahu sulx walidaalika baad majaalis tiro badan oo duwaliya ama dowladaha ka dhexaysa baad maqlaysaa mufaawadaat iyo xiwaaraat iyo wadahadallo ka socda oo intaa la gorgortamayo o la isku soo noqonayo oo la wado oo la wado ilaa heshiis laga gaado heshiiskaasi dowlada ha dhex galo oo ha dhex marayo sharikaad dhaqaalaha ha dhex marayo waxaa laysku dayaa inaan maxaakimta marka hore la geynine la gaadho qaanuunka rabbaaniga ee qur-aanka ku qoranaya wasulxu khayr sulxigu waxay culammadu yidhaahdaan kama yara bay yidhaahdeen dowri alqadaa umamka dowladda ama ummad aan qadaa lahayni ma jirto ummad aan ministry dhan u samaysanin cadaaladda iyo maxaakimta iyo waxa kani ummad waliba way leedahay haddana waxay culimmadu yidhaahdaan kama yara masalada sulxigu masalada qadaagaa kama yara bale mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa qadaaguna xuquuqduu celiyaa xaakimta iyo garsoorka iyo in dadka lakala xukumaa wa raddi lxuquuqi ilaa ahliha laakiin waxay dhaaheen sulxigu isagu wuxuu sameeyaa bay yidhaaheen raddi lquluubi bacduhum ilaa bacd quluubta bini aadamku isu celiyaa walidalik baa ahar laga soo arooriyey cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu ardaah ayaa wuxuu leeyahay raddu lkhusuuma xataa yastalicuu dadkiisii cumaashii ama qudaadiis isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay raddu lkhusuuma xataa yastalicuu celiya dadka is haysta ilaa ay ka heshiinayaan faina fasla alqadaa'i yuurisu baynahum adaqaa'im xukunku noocun maa xasaasiyaad qalbiya buu reebaa laakiin wuxuu leeyahay sulxigu wuxuu keenaa labada qoloba iyagoo raaliya inay kala tagaan sida awgeed haddii natiijada khilaafku iyo nizaacu iyo isqabsigu ay tahay dacfi ka ratibma ama fashal dunawiya ama liidashiyo taagdarro adduunka kugu dhacda iyo aakhiro oo aan khayr badani ku horeynin saynu tilmaamnay natiijada sulxiguna waa caafimaad iyo dawo iyo naxariis ummadda dhexdeeda timaada dawaaifta ama kooxaha u quma inay bini aadamka islaaxiyaan oo dhex galaan waxay uga dhigan yihiin bay yidhaahdaan umamka halka ugu jiro addifaaci ilmadani dunida dabku markuu dhaco dowlad waliba waxay leedahay dad loogu talagalay inay ka hortagaan maxay dabdamisa fire brigade ciidan dhan oo u diyaara inuu meeshii dab ka dhaco tago oo uu demiyo amase baktiyo fakadalik dadka islaaxa u qumiya muslixiinta ahi waa fire birgate-kii ama waa difaaci ilmadani loogu talagalay ummadda nisaaceeda iyo dhibteeda inay zuuliyaan sida awgeed sulxigu asli lkalima fi luga min salaxa yasluxu waa ضid lifsaad aw ilfasaad islaaxuna waa ضid lifsaad sulxiguna waa did lfasaad terminology ahaana ma eray bixinhan musطalax ahaanna waxaa loo yaqaanaa waa zuulin la zuuliyo ama baabi-in la baabi'iyo cadaawaadka iyo isqabsiga ummadda dhex yaalla oo bedelkeeda wi-aam iyo iswaafaq iyo nabadgelya ummadda la dhex dhigo amase waa inhaai lkhusuuma wa qaطci nisaac biariiqa wudiya bayna alkhusuumi duna allujuui ila alqada waxaynu markaa ka warami doonaa sulxiga iyo aqsaamtiisa sulxiga iyo majaalaadka uu galo sulxiga iyo qur-aanka iyo sunnadu siday usoo bandhigeen sulxiga ama heshiiska iyo bashariyadda dambe xataa mawaaqifta ay ka taagan tahay heshiisku wuxuu dhex mari karaa muslim iyo gaal dowlad muslim iyo dowlad gaala ah bulsho muslimiina dhexdeed afraad ama kooxo muslimiina qabaa-il iyo jamaacaad muslima dhexdood wuxuu dhex dhici karaa baynu leenahay qoys iyo reer isqaba nin iyo xaaski ayankan waxaan leenahay shareecadu waxay inoo tilmaamaysaa maalan fii qadaaya alusar markaynu tilmaamno arrimaha guriga ku saabsiisan unuga ugu yare bulsheed ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sul an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr wأxdirat اlأnfus الshux wain tuxsinuu wتtaquu fain allaha kana bima tacmaluuna khabiira labada isqaba dembi korkooda ma aha nin baa ilaahay yidhi hadday dhexdooda sulxi iyo heshiis galaan yacni bini aadamku mar kasta qaanuun qura kuma wada dhaqmo laakiin waa laysu tanaasulaa sulxiga asalkiisuba waxa weeyaan in qof waliba qofka kale wax uga tanaasulo oo meel dhexe laysugu yimaado ilahi wuxuu leeyay labada isqabaa hadday meel dhexe isugu yimaadaan dembi maaha bale ilaahay wuxuu leeyay wasulxu khayr meel dhexe inay isugu yimaadaan baa khayra markaasaa ilaahay aayadda wuxuu ku xigsiiyey wa uxdirat ilanfusu shuh nafta bini aadamka waxaa lagu xaadiriyo lagu soo ururiyey baa la yidhi oo dabeecadeeda iyo sajiyadeeda iyo qaab nololeedka ilaahay u abuuray ka mid ah ashuxu baa ilaahay yidhi dhabcalnimo insaanku waa waxaygiiga kama tanaasulo wuu ku badan yahay insaanku dhabcaalnimadu dhabcaalku waa bakhiilka xaddhaafka ah shaxiix markaa tahay ilahay wuxuu leeyay nafta bini aadamkii waa shaxiixad shuxaasi bini aadamka agtiisa wuu yaallaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad naftaada rabayso oo aad kortid oo aada aqbashid inaad wax xuquuqdaada ka mida ka tanaasuli kartid si meel dhexe dadku isugu yimaado wain tuxsinuu watataquu fain allaha kaana bima tacmaluuna khabiira walidalik baa culammadu waxay dhahdaan aayaddan yar saddex goor bay ku soo aroortay kelimatu sulx ilaahay ku celceliyey an yuslixa baynahumaa sulxa wa sulxu khayr halaaa maraat waxay tilmaamaysaa bay leeyihin ahmiyadda ay leeyihin imaam sacdiy fii tafsiirihi wuxuu leeyahay cumuumi lafdiga waxaa laga fahmi karaa buu leeyahay ayi munaasaca bini aadamka dhex marta isqabsi kasta oo bini aadamka dhex mara inay heshiiyaan oo qof waliba xuquuqdiisa wax ka uu ka tanaasulo inuu khayrku ku jiro qadiyadda jamaacada iyo bulshaweynta muslimiinta ah masalan ilaahi subxaana wa tacaala fi suurati alanfaal aayaadka ugu horeeya wuxuu kaga warramayaa dhacdo saxaabadii ka dhacday bini aadamka in shaxeixnimadu naftiisa iskaga abuurantay qisadan baa aada u tilmaamaysa inuu qofka bini aadamkii u baahan yahy in badan inuu naftiisa muraajaceeyo dib ugu noqdo oo uu rabeeyo isku dayo inuu koriyo waayo waxaa dhacay saxaabadii waxay ka hijroodeen adduunkoodii iyo maalkoodii iyo waxoodii o dhan ilaahay dartii bay uga tageen laakiin dagaalkii koowaad ay gaal la galaan markay galeen iyaga quraysh dagaalkii dhex maray qaswatu badar iyagoo tiro yar baa ilaahay u hiiliyey subxaanahu wa tacaala dabeetana waxay jebiyeen gaaladii markay jebiyeen jamaacadii muslimiinta ahayd saddex qaybood bay noqdeen gaaladii jabtay qolo caymadisa oo sii firdhisoo eryata galadiina markii laga hadhi waayey waxay isku dayeen waxay siteen oo dhan inay daadiyaan si fardaha iyo awrta iyo lugtuba ay u dheerayn karto oo dee sidan iminka militarigan gaarka a ah wata iyo waxa kan ma ahayn qof waliba rarkiisa cunneed iyo wixiisao dhan isagaa sitay markuu qofkii jabay ee cararayo wuxuu isku dayey waxaan cuslaynaya o dhan inuu iska daadiyo koox markaa muslimiinta ka midii qoladan bay eriday kooxina wixii la daadiyey bay guratay oo soo ururisay kooxina kamay aamin ahayn qadiyadee waxay ku hadheen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay gaadh ka hayeen cubaadata bnu saamit saxaabiga la yidhahday xadiidka warinaya wuxuu leeyahay fasaa'at akhlaaquna xoolihii lasoo guray raggu waa basaaradsan yahay wixii adduun la haystay horaa looga soo hijrooday weli futuuxaad ma dhicinoo muslimiinta waxba may furanin madiina lagu joogaa hijro aan waxba lagu haysanin waxoogaagii gaalada laga furtay ayuu leeyay cubaadata bnu saamit akhlaaqdeedii baa ku xumaatay waa lagu murma qoladii urursatay waxay yidhaahdeen intaan annagaa soo urursanoo dee dhacsannay qoladii gaalada eridayna waxay yidhaahdeen maydan gurteen intana annaba waa guri kari lahayne waxaanu ka ka fogeynaynay gaalkan jabay baanu sii eryeynay qoladii kalena waxay dhahdeen dhaba nebigaanu ilaalinaynay calayhi salaatu wasalaam maanan wax guran waaye waxaad dareemaysaa nafta bini aadamka ayaa shaxiixnimadusay ku tahay nimankii shalayta xoolahoodii iskaga yimid ee ilaahay dartii uga yimid haddana nafta bini aadamkii marka la kaakiciyo adduunka ay isku qabsato inay dhici karto ilaahay baa qur-aan soo dejiyey beder ka warramaya intii aan laga warramin beder iyo siday u dhacday iyo wacdarahay muslimiinta muujiyeen iyo gaaladii siday u laayeen iyo ilaahay sidii ugu hiliyey waxaa laga bilaaba yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi wrasuul faataquu llaha ilaahay wuxuu subxaanah wa tacaala leeyay xoolihii la dhaciyey bay ku weydiinayaan kuwa xukumkooda xukunkooda ilaya rasuul buu yaallaa lagama jawaabin xukunkoodu siduu noqonaya aayadda koob iyo afartanaad ayaa ilaahay kaga jawaabaya sida suuradda ah laakiin waxa lagu bilaabay faataquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilahay wuxuu leeyay waar ilaahay ka baqa oo wa aslixuu daata baynikum saaxibat lbayn aw daat lbayn waa kalimaadka mudaadka fi luga alcarabiya ah ay alfurqa iyo alwaslu labadaba waa la yidhahdaa halka kan waa furqadii bay ugu jirtaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa aslixuu daata baynikum war xidhiidhka idin dhexeeya ama furqada idin dhexeeya wanaajiya oo isku xidhma oo atiicu llaha warasuula alle iyo rasuulkiiba aqbalay in kuntum mu'miniin haddaad tihiin baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa mu'miniina ilaahay subxaanahu wa tacaala jamaacadan yar xurgufta dhex gashay in laga saaro ayaa qur-aankii beder ka warramaya oo dhan iyo wixii guul la gaadhay loogu bilaabay waayo qadiyadani waa qadiyad muhima kadib baa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka dambe haddana uga sii digay walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahay uga sii digay haddana ghaswatu uxud ayaa si bracticala loo baray marka nisaacu yimaadiyo isqabqabsiga iyo ilaah iyo rasuulkiisaoo la adeeci waayo sida loo jago qur-aanku wuxuu ina barayaa marka hadday jamaaca tahay in islaax daatulbey laga raadiyo hadday laba fardi tahay laba qof tahay ilahi wuxuu leeya inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum dadka mu'miniintii waa walaalo ee faaslixuu bayna akhawaykum wataquu llaha lacalakum turxamuun islaax ka dhex raadiya walaaladiin baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ukhuwada islaamiga ah waa fariida sharciya walidaalik si aanay xagtani u gaadhin haddiiba dhibi dhacdo islaaxiya baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ayan kan waxa laysku haya ha ahaado kursi ha ahaato qadiyad siyaasiya ha ahaato qadiyad dimaa ha ahaato isdil ha ahaato xoolaha waxay doontaba ha wato xadiidka saxiixeynka ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo guryihiisii mid ka mida ku jira ayuu wuxuu maqlay laba saxaabi oo masaajidka isku haysta dhexdiisa waa kacb ibnu malik saxaabigii la odhan jiray iyo ibnu abi xaydrad ibnu abi xadrad saxaabi la odhan jiray ibn abi xadrad saxaabigan la yidhaahdo dayn buu ka amaahday kacb ibnu maalik waktigii dayntana way gaadhay waanuu bixin kari waayey dabeetana waa la isqabsaday hadalkaa markaa ka taagtaagmay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadalkoodii buu maqlay labada ninee murmaya masaajidka dhexdiisa isku haya kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu xujradiisi ka soo baxay ayuu kacab ibnu maalik u yeedhay yaa kacab buu yidhi war kacabow labayka yaa rasuul allah ayuugu jawaabay ku ajiibaya mase ku adeeca ilaahay rasuulkiisiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantu wuxuu ugu tilmaamay kacab markaa wax muujinaya inuu ninku daynta ninkan nuska daayo wuxuu u ishaaray gacanta war badh ka daa badh yani nus ninkan ka dhaaf kacab wuxuu yidhi markaas qad facaltu yaa rasuul allah waan yeelay kii kaleu nebigu wuxuu ku yidhi qum faqdihi waradna kac oo baaqiga soo bixi meelunka raadi yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan saxaabe muransan buu dhex galo wuxuu ku dhexdhexaadiyey kii xoolaa lahaana wuxuu yihi war nuska dah kii xoolaha lo deynta lagu lahaana waxa la yidhi orod baxo nuska kale si uunu raadi buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam idan laba fardi hadday yihiin waxay doonaan ha isku hayaane waa in la dhex laba daa'ifo oo muslimiinta ka mid a ah hadday yihiin wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma laba kooxood oo mu'miniinta ka midi ah hadday istilaan fa aslixuu baynahumaa baa ilaha yidhi dhexdooda hagaajiya labada kooxood labo midina gar leeday midina gar darantay way dhici kartaa laba labaduba gardaroonayaan waa dhici kartaa waxa ysku hayaa waa dhici kartaa faham diimeed oo qaldamayba inuu yahay waa dhici kartaa waxa laysku hayaa hunguri iyo xoole iyo dhul iyo wax lamida inuu yahay waa dhici kartaa manaasib siyaasiya iyo wax lamida inuu yahay kuwu doonaba ha noqdo ilahay wuxuu leeyahy muminiintu hadday istilaan dhexdhexaadiya walidalika ba ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi caleyhi fi fatxi ilbaari wuxuu leeyahay hadday diin qaldantay tahay buu leeyay waxay isku hayaan dadka aqoon-yahanka iyo culammada waxaa korkooda saaran inay xujada bayaamiyaan oo dadka qaldan ay u sheegaan xujada hadday labaduba qaldan yihiin labadaba in loo sheega buu leeyay hadday qola qaldan tahayna in loo bayaamiyo bayaaminta dabadeed hadday diidaan markaasi waa fain ixdaahumaa bay gelayaan buu leeya waa in laga soo horjeestaa kooxda kale waa in la raaca ilaahay wuxuu tilmaamayaa aayaadka kan war dawaa'if ama kooxo muslimiin ah hadday isdilaan dhexdooda dhexdhexaad ka raadiya islaax ka baadi doona hadday midi diiddo oo kibirto la dagaalamay laaya intay xaqa u soo noqonayso hadday si aqbasho xaqa faaslixuu baynahumaa bilcadl waaqsituu in allaha yuxibu lmuqsidiin cadaalad ku dhexdhexaadiya ba ilaha yihi subxaanah wa tacaala walidalik qabiil qura ha noqdo laba qabiil ha noqoto dowlad qura ha noqoto laba dowladood ha noqoto asbaab diiniya ha noqoto waxaa laysku hayaa asbaab dunawiya ha noqoto wax kastoo ay tahayba waxaa dadka muslimiinta korkooda saaran inay islaax dadkaa ka dhex raadiyaan iyo in dagaalka la joojiyo rabshadu inay dhammaato haddii ay dhammaan weydo cidda gardaran le in la qabto oo gacanta laga qabto islaaxu wuxuu u baahan yahay wax badan laakiin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa waxa bini aadamku shir iyo faq u galaa inaan khayr ku jirin saddex mooyaane la khayra fii kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wman yfcal dalika ibtigaءa mardaat illahi fasawfa nuutiihi ajra cadiima khayr kuma jira baa ilaahay yidhi faqa iyo shirarka badan ee dadku ay sameeyaan saddex shir ama saddex faqa mooyaane cid sadaqo dadka faraysa in waxa loo shirayo ama loo faqayo ama afka laysu saaraya uu yahay in cid wax la taro iyo inuu yahay aw macruufin sama laysfarayo waxaan laga tashanayo ama loo faqayaa inuu yahay wanaag dadka la farayo ka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay aw islaaxin bayna annaas shirarka iyo faqaqa lagu tala jiro in dadka lagu islaaxiyo iyona kuwa khayrkay ku jiraan cidda kuwaa qabatabaa ilaahay leeyahy waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illah sidan cidda yeesha isagoo rajaynaya ilaahay subxaanah wa tacaala raalli ahaanshiyihiisa rabbi wuxuu leeyay fasawfa nu'tiihi ajran cadiima ajar aada u weyn baanu siinaynaa baa ilaahay leehay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya markaa cid kasta xataa qof iyo jamaaca hadday yihiin waxa ishayaan waa in la dhexdhexaadiya faman khaafa min muusin janafan aw isma faaslixa baynahum falaa isma calayhi in allaha gafuuru raxiim odaygii dhaxalka dardaarmayey haddii uu dardaarankaasi qaldanyay ciddii ag joogta inay islaaxiso oo wanaagga u sheegta weeyaan hadduu dardaaranku qaldanya in la yidhahda kada sidan ha u dardaarmin waa dhici kartaa inuu qaar isleeyahay dhaxalka weydaare ama dhaxalka ku yare ama cid u badi ama cayn waxa uu samaynayaa janafan ha noqdo miduu khata u sameeyey aw ithman ama kas miduu u sameeyey u dambaabaya ha noqdo in islax la raadiyaa haboon xataa culamada badh baa qaba hadduu qaldan yahay dardaaranku oo adigoo qura aada maqlaysay dardaaranka inaad islaaxisaabaa ah ku saaran ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qur-aanka waxa dhaartu ka guntanta xataa inaanu ahayn anugu reer hebel inaan la hadlo ama dadka inaan islaaxiyo ama kuwa waan ka dhaartay ma guntanto laguma dambaabo saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim dhaartaa ilaahay ku dhaaranaysaan ha ka yeelina mid idinka hor joogsata ha ka dhigina inaad samaha samaysaan ama ilaahay ka cabsataan ama dadka ay islaaxisaan dhexdooda baa ilahay leeyay subxaanah wa tacaala waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya inay cibaado weyn tahay walidalik waxaa qur-aanka rabbi uu ku sheegay masaarifu zakaa waxa lagu bixinayo inuu ka mid yahay alislaaxu bayna annaasi ciddii ku deymowda inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiina walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wafi alriqaabi walghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil fariidata min allah wallahu caliimun xakiim ilaahay dadka zakada la siinayo wuxuu ku tilmaamay sideedda sinfi ama sideedda nooc ee dadka zakada la siinaya ay u qeybsamaan waxaa ka mid a walghaarimiina kuwa la yidhaahdo kuwii daymoobay haddii laba qof oo aada dhexdhexaadisay ama laba qabiil ama laba dad ama laba dowladood oo aada dhexdhexaadisay ay noqotay sulxigaa daraaddeed inaad deyn ku gashay diyaa laysku hayay waxbaa laysku hayay wixii baad badh xambaartay war heshiiya baa tidhi anigaabaan bixinaya intani waad xambaartay adugu haarin baad tahay fii sabiili lislaax ku inuu dadka islaaxiyo daraaddeed ku daymoobay xaq waxaad u leedahay in zakada wax lagaa siiyo zakaadku dadkay ku baxaysaad ka mid noqonaysa walidaalik qur-aanka ka warramaya masalatulislaax uu tiro badanya ilahi subxaanah watacaala qur-aan badan buu inooga warramay nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaamna isna wuxuu tilmaamaya xadiidka imaam tirmidi warinaya saxiixa ku sheegay sheekh alalbaanina ku raacay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum biafdala ma idinka warramaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badan min darajati asiyaami waasalaati wasadaqati darajada soonka iyo salaada iyo sadaqada zake waxa la bixinayo waxay culammadu yidhaahdaan waa bacda alfaraaid yani xiska qofka muslimkaa waxa macruufoo ku jira salaadaha la tukadaa waxa ugu waaweynee ilaahay loogu dhawaado inay ka mid yihiin socankaa maaha nabigaaba yihi alayhi salaatu wasalaam ilaahay wax loogu dhawaado waxa ugu fiican faraaida bacda alfaraaid nawaafil waxaynu naqaanaa axaadiis badan oo sheegaysa maalan axaadiis badan oo sunnayaasha in janno lagu gelayo ama naar lagaga badbaadaya soo aroortay haddaba marka faralkii salaadeed laga yimaado waxa sunno la tukado kale ama qiyaamuleyl dheh ama rawaatib dheh ama duxa dheh ama waxaa doonta dheh waxa salaad la tukada ee kasoo hadhay faral iyo waxa soon la soomo ee ramadaan ka soo hadhay ha soon la soomee ramadaan ka soo hadhay carafa dheh cashuura dheh ayaam ilbiid dheh khamiis dheh isniin dheh waxa soon soo haray oo dhan sadaqo waxa adduun la bixiyo marka laga yimaado zako adduunka kale ee qof bini aadam oo muslim uu sadaqaysan karo intaba wax ka fadli badan ma idiin sheegaa buu nabigu leeya calayh isalaatu wasalaam taa macnaheedu waxa weyaan waa qadiya ka mid a ah arrimaha cibaadaadka ilaahay loogu dhawaadee ugu waaweyna shareecada islaamiga ay taqaano saxaabadu waxay dhaheen bala yaa rasuul allah haabay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow qaala islaaxu daati lbeyn buu nabigu yihi dadka dhibta dhex taallo a islaaxisaan idan qofka islaaxa u kacaya waa inuu gartaa inuu yahay qof cibaadaysanaya risaala nabiila weeyaan qof cibaade ninka salaatu leil tukanaya miyaa muran kaga jiraa inuu ilaahay ugu dhowaanayo maya yani cibaadu u arkaa ninka masaajid dhisaya sadaqaad bixinaya agoon waxsiinaya caynkan miyaa muran kaga jiraa inuu ilaahay ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala waa maya ilaahay wuxuu ina baraya subxaana wa tacaala calaa lisaani nabiyihi calayhi salaatu wasalaam in islaaxu daatulbeyn uu ka fadli badan yahay waxaasi oo dhan idan waa cibaado muslimiintu dayacday oo u baahan inay dib u nooleeyaan cibaadaadku waa meeluu qofku aqbalo inuu wakti iyo juhdi iyo xoog iyo xoolaba ku bixiyo suu ilaahay u caabudo tanna waa wax u baahan inaad ku bixiso xoog iyo xool iyo waktiba si aad qadaayaadkan u dhammayn kartid walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslimmaba warinaya wuxuu ku tilmaamaya kullu salaama min annaasi calayhi sadaqa xubin kastoo qofka muminka ah ka mid a ah, sadaqa laga rabaa waa baryaba dabeetana wuxuu ku tilmaamay sadaqaadka inay ka mid yihiin yacdil bayna tnayn ee yuslix laba inaad dhexdhexaadiso dhexdooda gashid muslimiina waa sadaqaadkaasi bay ka mid tahay bale masalada sulxigu iyo dadka heshiisiintoodu laba qadiyo oo islaamka ku waaweyn oo isu cagsiya ayaa labadaba masaladan marka la joogo ay bannaanta waxaynu naqaanaa beentu shareecada islaamiga inay xaaraan tahay saxankaa maaha beentu waa mamnuuc muran kama taagna laakiin xadiidka bukhaari warinayo nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam laysa alkadaabu aladi yuslix bayna annaas fayunmi khayran aw yaquulu khayran beenaale ma aha buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ka dadka dhexdhexaadinaya ee war fiican u kala qaadaya u kala sheegaya imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy waaldaahiru ibaaxatu xaqiiqatu nafsi alkadib xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa beenta lafteedu inay halkan ku bannaan tahay walaakin aliqtisaaru cala tacriidi afdal wallahu aclam buu leey inaad tacaarud iyo tawriya iyo dul warwareegtaa baa ka sii fadli badan waxay culimmadu leeyihiin labada qofay ama labada jamaace ishaya haddaad intooda wanaagsan u kala sheegtid ama midi waruu kuu sheegay aada qurqurxisid oo qolada kale gaadhsiisid si mowqifku ugu dabco oo tanshanku ugu dego oo dadku shaydaanku uga yaraado oo islaaxu ugu dhowaado haddaad saa samaysid warkaa aad sheegtay beenaale kuma tihid aakhirana been lagugu qori maayo sida xadiiskaa daahirkiisa laga fahmay caqsiguna isna waa sax run aakhiro lagu cadaab galaa jira haddaynu dhi beenaan laysu qabanan baa jira cagsigeedana run naarta lagu galaa jira nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka saxiixeynka ku yaala laa yadkhulu ljannata qataat ama riwaayadda muslim laa yadkhulu ljannata namaam nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam janno ma galo diradiraale culammadu waxay dhahdaan diradiraalaha kani waa maxay war baad maqashay nin sheegayo ama qabiil laga sheegayo ama cid laga sheegayo waa run warku waa la caayayay waa la maagayay waxbaa laga sheegay waa war sid iyo run ah qof kalea waxaan laga sheegayay waad qaado calaa sabiil ilifsaad qofkii kale kalaad u tagto waxaad tidhi war olo heblaayo ama hebel waxay waxaas buu saasaysba run baad sheegaysaa runtaa naartaa lagu galaa waayo waa run namiiminimo ah run baan sheegayay kaa socon mayso waa run qasdiga ka dambeeya ama natiijada ka dhalanaysa ay tahay alifsaad bayna qoladanay dambaabtay markay ciddan xamatay ama waxa ka sheegtay iyaga inaad ka celisaa unbay ahaydeen ka celin karayso wa ilaa inaad warkaa rarto oo qolada kale u sheegtaa ama cidda kale aada u sheegtaa waa ifsaadun bayna annaas waa namiimnimada la sheegayo waa diradiraalanimada la sheegayo walidaalik nebigu wuxuu leeyay qofka noocaasiiyo jannada ma galo sidaa ogeed islaax waxaan leynay waa cibaada dadka in la dhexdhexaadiya waa cibaada ilaahay loogu dhowaado waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood beenteedu aanay been ahayn waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood runta ifsaadinaysa naar lagu galayo aanay run noqonayn waxaa lagu tilmaamaa dadka oo islaax laga dhex raadiya waa sababaha la soo arooriyey yar ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu jamac uga habsaamay salaadeed waxaynu naqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah ilaahay agtiisa camalkee loogu jacayl badan yahay wuxuu nebigu yihi asalaatu calaa waqtiha salaado waqtigeeda la tukado waqtiga hore yacni iyo fadiiladu ay ku jirto la tukado ayaa ilaahay ugu jacayl badan yahay waa kuu nebigu ku tilmaamayay jamaacada iyo ka habsankeeda waxaan ku hamiyaa rag badh guryo jooga intaan cid idhaahdo masaajidka dadka sii tuki inaan anugu baxo oo dadkaas soo gubo dad in la gubaa waa wax weyn laakiin waxay tilmaamaysaa waxay ka hadheenna inuu wax weyn yahay qadiyadda caynkaasiya ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo jooga masaajidkii nebiga war baa soo gaadhay sheegaya ahlu qubaa xaafadda qubal masjidu quba halkan uu ka dhisan yahay awal masjid uu nabigu dhiso calayhi salaatu wasalaam ama masaajidkii ugu horreeyey baan nidhaahno ee la dhiso muslimiintu cadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam masjid nabowi isagaa ka horreeyey masaajidka dadkii xaafaddaa deganaa ayaa isdilay dabeetana dhagxan iyo waxbaa laysku tuuray nabigaa warka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi buu la hadlo wuxuu leeyahay xadiiska bukhaara warinaya idhabuu binaa nuslix baynahum waar qoladan isdishay ina keena aan soo islaaxinay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la baxay intii uu dhexdhexaadinta wadeen reeraha kan islaaxinayay ayaa salaadii duhur la addimay dabeetana nebigii baa sooba noqon waaye calayhi salaatu wasalaam muddaa la sugay waa raagay bilaal baa abibakar u yimi wuxuu ku yihi ya bilaal ya abi bakar nebigii ma hayno calayhi salaatu wasalaam ee dadka ma tukinaysaa haa buu yidhi abibakar abibakar baa salaada galay oo dadka tukiyey salaada lagu jiro buu nebi maxamed soo noqday calayhi salaatu wasalaam uu yimi oo uu safka soo dhex jeexay oo uu abibakar istaba taagay abibakar se ma awoodin amase ma jeclaanin inuu nebi maxamed imaamu noqdo ishortaago dibbuu uga soo gurtay nebigu wuxuu ishaaray inuu joogo laakiin waa diiday nebiga caleyhi salaatu wasalaam la tukiyay intii kale xadiidkani wuxuu tilmaamayaa markaasi waa mashruuca keliya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asalaatu liwaqtiha oo jamaacadiiya uu kaga habsaamo inuu dad islaaxiyo haddaba majaalaadka ay gasho haddaynu majaalaad fardiya tilmaamnay ama kooxo waxaan leenahay qadaayaadka siyaasigaa bay gashaa oo ummaddu hadday kuraasida iyo dowladnimada iyo waxaan isku qabato in la dhexdhexaadiya ku fiicanta waxaad ka garan kartaa xadiidka bukhaari warinayo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam abi bakra saxaabigii la odhan jira soo saaray wuxuu leeyahay waxaa ra rasuul allahi sala allahu alayh waalih wasalam cala almimbar walxasan bnu caliy ilaa janbi waxaan arkay buu yidhi maalin maalmaa ka mid a ah, nebigoo mimbarka saaran masaajidkiisii mimbarka fuushan oo dhinaciisana uu taagan yahay inan yaroo awoowu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam caliy bni abi aalib iyo faatima wiilkay dhaleen ee xasan la odhan jiray oo yar baa meesha taagan dabeetana nebigu marna dadkuu eegaa marna wiilkan yar buu eegaa dhinaciisa taagan markaasuu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii ina bni haada sayid inankayga kani waa waayeel waa sayid oo siyaadada muxuu ku helay walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku islaaxiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiin oo ishaye yani waxaynu naqaanaa ahdigii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaah in fitna dhacday dad yow masar ka yimi baa kacdoon sameeyey oo cabashooyin u sheegtay eh, cuhmaan cuhmaan cabashooyinkoodii wuu ka jawaabayay inaanay waxaanay ka cabarayaan xaqiiqooyin jirta ahayn wuu celiyey dabeetana qolyo kalea waraaqiya wax hoos ka qoray dib baa adigu fitnadii u bilaabantay fitnadaas markay bilaabantay abi cuhmaan ibnu cafaan go-aan buu qaatay ah ummaddu isaga sababtiisa inaanay isu dilin saxaabadii waaweyneyd baa madiine joogta dowladdii khilaafada ahayd baa nimankan thawrada samaynaya ay ku kaceen aan ku difaacna baa la yidhi cuhmaan amar wuxuu ku bixiyey ninkii warkayga qaadanayow meeshaada joog aniga cidna ima difaaci karto laa caskari walaa gaadh walaa cid aan u baahnay ma jirto citmaan amarkaasuu bixiyey dabeetana saxaabadii waa ka tageen nimankii doodihii ay wadeen oo dhan wuu ka jawaabay laakiin dadku mar hadday thawraadkiiyo waxaasi kacaan dad qawqaa-iyiin oo dhex gala ama wax walaaqo lama sii waayo niman baa cismaan xagga dambe uga soo dhacay isagoo qur-aan akhrinaya ayaa la dilay cismaan ibnu cafaan markii la dilay saxaabadii cali bay u tageen cali waxaa la weydiiyey inuu khaliif muslimiinta noqdo waa ka warwareegay akhiiran wuu aqbalay bayca lala galay caliy bn abi aalib wuxuu go-aan qaatay inuu dowladda mar horta dejiyo saxaabo kale waxay u muuqatay in qisaasta la horeysiiyo waxay leeyihiin cihmaan ciddii dishay horta ha la qisaaso cidyoga caynkaasi u muuqatay casharat lmubashiriin rag ka mida ah ku jira zubayr ibn lcawaam iyo alxa iyo waxaa ku jira caaisha waxaa ka mid a ah qoladii shaam joogtay markaa iyaga waxay ugu muuqatay ra'yi ah in horta la qisaaso ciddii cuhmaan dishay cali ibn abi aalib oo amiir lmuslimiina waxay ugu muuqataa dowladda horta in la dejiyo oo qisaastu waxa ka horeeya buu qabaa cali mushkilad baa haysata khilaafadii islaamiga ahayde dowladnimadiiyo kala dambeyntii hala soo celiyo waktigaa kadib wixii axkaam la fulin karaya hala fuliyo masaladii dhaaf bay ku dhacday akhiiran nimankii fitnada waday hadday waxaanay degaan dani uguma jirto waxay ka cabsanayaan in axkaamtii la mariyo dabeetana goob kastoo laysugu yimaado ama wada hadalu ka dhaco ama si uu dhacdo dagaalunbaa bilaabma kooxaanay bilaabmaan marka xarbu sifayn baa dhacay xarbuljamal baa dhacay dagaallo saxaabo badani ku dhimatay iyo dad badani ayaa dhacay dad badan baa dhintay akhiiran niman baa shiray xajkay ku shireen waxay idhahdeen beleduba waa madaxdayna inay haysataa madaxdan ha la laayo ninka la yidhaahdo mucaawiye iyo camar ibnu caas iyo caliy ibnu abi aalib kooxdan weynaynu dillaa bay yidhahdeen dadku markaasu heshiinaya waaba laysa dhaarsaday xajkaa laysku dhaarsanaya fahamku markuu qaldamo waad garan kartaa xajkaa waxaa laysugu dhaarsanayaa kuu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam jannuu gelayaa in la dilo oo ilaahay loogu dhowaado oo caliy ibnu abi aaliba ah. xajkaa laysku dhaarsaday waa la safray mishankii ma fulin kuwii kale waxay ku guulaysteen inay cali dilaan isagoo salaad subax kusoo socda salaad subax isagoo soo baxay ba cali la dilay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa loo doortay haddana alxasan ibnu alcaliy xasan oo ciidan boqol kun ku dhodhow wata ayaa wuxuu go-aansaday inuu muslimiinta sulxi ka dhex raadiyo wuxuu go-aansaday inuu heshiisiiyo dadka muslimiinta ah wuxuu go-aansaday inuu tadxiya ku sameeyo kursigiisan siyaasiga iyo khilaafadan uu khaliifatulmuslimiin yahay inuu ka daadego sababta qura uga daadegayaan inay tahay dadka muslimiinta dhiigooda inuu joogsado ay heshiiyaan oo dib loo heshiiyo waanu ku guulaystay wuxuu uga dhaadhacay kursigiiba inuu qabsado mucaawiya dadka muslimiinta inay heshiiyaan shan sannadood oo saxaabadaasi muransanayd iyo ciddii taabiciintaee la socotay muslimiintu tuulo cusub may furanin waayo iyagunbaaba isku mashquul ahaa iyagunbaa isdilayay bacda haadihi alkhamsa sanawaat markii heshiisku dhacay kadib ayaa futuuxaadkii islaamiga wixii bilaabmay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ina bni hada sayid aniga wiilkayga kani waa sayid buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam siyaadada tan iyo odaynimadan iyo waayeelnimadan wuxuu ku helay inuu yahay maxay ilaahay gacantiisa uu ku islaaxiyey daa'ifo ama dawaa'if muslimiin oo ishaysoo dil iyo dhiiguu dhex maray oo qadaaya siyaasiya isku haya caamil jamaaca loo bixiyey muslimiintii dib bay wada heshiiyeen xasan ibnu calina wuxuu aqbalay inuu khilaafadaba ka tanaasulo waxaan leenahay markaa waxay tilmaamaysaa fadliga islaaxu fadiilada uu leeyahay alislaax bayna annaas iyo dimaau lmuslimiin in la joojiyo inay tahay wax looga dhaadhaco kuraasi iyo madaxweynenimo khaliifadii muslimka oo dhan baa aqbalay khilaafada inuu ka dhaadhaco mujarad in qadiyadda tadib loo hagaajiyo sulxigu heshiisku kaasi waa muslimiinta dhexdoodii siyaasa khaarijiyana u dhici kara dowladda muslimiinta hay cid kale oo gaalo oo ay hayaan inay heshiis la geli karto waxaa ku filan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh markay isdilayeen ama qurayshi dagaal kula jirtay aan idhaahdo muslimiinta sagaal iyo toban sannadood kadib ayuu nebigu soo cimro tegay quraysh caadadeedu waxay ahayd beytullaahi alxaraam cidda cimraysanaysa ama timaada inaan loo diidin isagoo kun iyo afar boqol oo ciidana wata nebigu calayhi salaatu wasalaam aan dagaal soo talagelin soo cimro tagay buu yimi qurayshi way u diiday inuu galo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maanta shay kasta waa ilaahay xurumaadkiisa ku weyneynayaan quraysh waa la gelayaa qurayshi wufuud bay soo dirtaa dhowr nin bay kolba nin soo dirtay nebigoy wada hadlaan wuu noqdaa cid kalay soo diraan cid kalay soo diraan akhiiran qurayshi waxay aqbashay bal inay heshiis geli karto waxay soo diratay nimaan markaa islaamin oo saxaabi ah saxaabiga la soo diray suhayl ibnu camar saxaabi la odhan jiray oo markaa gaalada ka tirsan ayay soo dirteen suhayl ibnu camar waliba waxay yidhaahdaan culamaai taariikh kar ka midi waa guryihii laga islaamay ee colaaddu ku jirtay buu ka mid ahaa afar wiilow dhalayo saddex nin ay walaalayiin baa intuuba islaameen marka waa oday dagaalansan oo u arkayo qoyskiina in laga dhacay sahal ibnu camar iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis bay wada galeen heshiiska qurayshi waxay rabtaa marnaba inaan la odhanin iyagoo aan u fasixin cidi inay maka timaadaas qasab lagu yimi muslimiintu ku timi masaladaa ma aqbalayno sanadkan waa inaad noqotaa nin la ogeeyo cimre ma jirto sanadka dambe kaalaya idinkoo sita hub musaafir qaato oo qura annana magaaladaanu idinka baxayna waa ceeb inaa la arko idinkoo meesha marmarayo annanaanu joogno waa idin yaro banaynaynaa saddex casho cimraysta baxa waxyaabaa lagu heshiiyey waxaa ka mid a ah. toban sannadood in dagaalka la joojiyo oo dadku baluu heshiiyo waxaa ka mid a ah, ciddii muslima ee aan reerahoodu soo fasixin ee gaalada ka timaada inay muslimiintu celiyaan oo quraysh dib loogu celiyo cidda muslimiinta ka soo ridowda ee xagga gaalada timaadana inaan dib loo soo celinin waa bandia iyagu xaggooda ku darsadeen heshiiska noocaasiya qabaa-ilka kale carbeed cid waliba ciddii ay ku biirto inay xaq u leeyihiin ciddii heshiiska darafka nebi maxamed gelaysa calayhi salaatu wasalaamna inay geli karto darafka quraysh ciddii rabta inay gashaana inay geli karto oo khusaaca baa nebi maxamed xaggiisa ku biirtay qolyo kalena xagga qureysheed bay ku biireen heshiiskaas buu nebigu aqbalay inuu la galo heshiiskan muslimiinta dan weyn baa ugu jirto ah waa awal mara la ictiraafo oo qoraysh ay aqbasho awal waxay u arkayeen koox yar oo diintoodii ka baxday oo baxsatay oo meel degtay oo dagaal lagu wado laakiin marka kan waa dowlad heshiis lala gelayo waa nooc min alictiraaf loo ogolaaday ummad halkeeda degan inay tahay qoladan xaggooda joogto heshiiskii markii uu aqbalay nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayaa cali bnu abi aalib baa la qor heshiiska cali baa qoray waxaa la yidhi waxaad qortaa haada maa kaataba calayhi muxamadu rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam kani waa wixii uu nebi muxamed oo ilaahay rasuulkiisiiyo kula heshiiyey u kaadi buu yidhi aqori buu ku yidhi cali wuu qoray suhayl ibn camar wuxuu yidhi haddaan kuu garanayo inaad nebi tahay iyo rasuul kulamaan dagaalameynayo magacaaga ku qoro buu yidhi waxaan kalena kama sax waxaad qorataa ina in waa wuxuu heshiiska kula galay quraysh laakiin rasuulullahi daa ka masax cali ibnu abi aalib baa yidhi ma ilahay rasuulkiisaa diidantihin wallaahi inaanan masaxaynina way ku ooleysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartaye ilaahay rasuulkiisii baan ahay xataa haddaa i beenisaan calina wuxuu ku yihi bal meesha ay ku qoranta i tus nebigu waxba ma qori jirin waxna ma akri jirin calaa u tilmaamay nebigaa gacantiisa ku masaxay dabeetana wuxuu hi waxaad qortaa bismi illaahi araxmaan araxiim suhayl ibni camr wuxuu hi ukaadi aqori waa maxay raxmaan raxiimka aanu garan maayo buu i raxmaanka aad sheegayso ee waxaynu naqaanay qoro oo ah bismika allaahuma magaca ayaan ku bilownay qor laakiin arraxmaanta kadaa buu ku yihi nebigu wuxuu hi u qor siday rabaan bismika allaahuma qor heshiiskaas markii la galay uu nabigu caleyhi salaatu wasalaam la galay ayaa waxayse soo taagayba odaygani ninuu dhalay oo muslima oo meelihii lagu xidhay kasoo baxsaday oo silsilada jiidaya silsilada ku xidhan yihiin oo leh muslimiinay isle maanta muslimiintii kuusoo dhawaatay aad halka ka raaci dabeetana odaygii wuxuu yihi kanbaa ugu horeeya waxaan heshiiska kugula galay nabigu wuxuu hi war weli heshiiskii mabayna dhammayninayso may buu yihi wax dambaba abidka kula geli maayo haddaan kan la celin kanbaa kow ka ah nabigu wuxuu ku yidhi ajisni war kan iisiidaa midhkaa un iisiidaa ma aqbalaya buu yihi wuu ku celceliyay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday saxaabigiina wuu qaylinayaa wuxuu leeyay muslimiin ay magaalo ay igu celinaysaan iyadoo waxaa aragtaan laygu sameeyey ma waxaa rabtaan in diintayda layga fitneeyo war nimanka dib igu celinina buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam walla hadda wuxuu ku yidhi abijandal saxaabigan yaree la yidhaahdo ya abijandal isbir waxtasib buu nabigu yihi ballan baan galay ballankana kama baxo ee sabir oo wixii ku soo gaadha ilaahay darti xisaabso sabir oo adkayso wixii dhib kugu dhacana ilaahay dartii xisaabso aniguna ballamaan galo ka bixi maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay heshiis buu la galay quraysh ah in dagaalka la joojiyo waa nooc min asulx heshiiskan daahirkiisa sida dadku ay moodayeen waxaa la moodaya inay qurayshi bursatay laakiin ma aha waxaa la yidhahaa laba sannadood u quru heshiiskani sii shaqeeyey kadib quraysh baa burisayba labadaa sannadood ee uu shaqaynayey awal waa dagaal baa socday dagaalku iyo seeftu markay socotana dadku isma dhagaysto laakiin markii seefta la joojiyey ma jirin bay yidhahdaan nin carbeed oo caqli lahoo diinta loo soo bandhigay ilaa iyo uu islaamo islaamku uma faafin labadaa sannadood sidii uu faafay intii ka horreysay oo dhan waxaad ka garan kartaa marka kan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kun iyo afar boqol kun iyo shan boqoloo nin waxaan gaadhin buu wataa laba sano kadib markuu maka qabsanayni wuxuu watay maxay toban kun sideed kun oo askari ciidan toban kun ku dhadhow yani waxaasoo dadi way soo islaameen bale asxaabi ilcuquul qaadadii quraysheed raggoodii ugu muhiimsanaa rag ka mid a ah labadan sano nebiga uu islaamay caleyhi salaatu wasalaam raggii soo islaamay sulxu xudaybiya intii lagu jiray dee khalid bin waliid baa ka mid ah camar ibnu caas baa ka mid a ah, raggii waaweynaaye islaamka soo galay idan waxay idhaahdaan fursadda nabadda islaamku wuu ku koraayo wax kuma noqdo haddii dadka xorriyadiyo nabad la siiyo islaamku wuu ku koraa walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la galay ilaahayna heshiiskaa qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay inuu fatxi yahay ina fataxna laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min danbika wama taahar wyutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraata mustaqiima wayansuraka allahu nasra casiiza fatxiga kan waxay culimmadu ku fasiraan inuu yahay fatxu maka maaha inuu yahay sulxu xudaybiya inaa fataxnaa laka fatxan mubintani inuu yahay sulxu xudaybiya waayo waa fatxigii keenay inay diinta dadku si xoogan usoo galaan waa fatxigii keenay inay bulshada muslimiintii xoogaysato inay cid waloo kaleba iska dhicin karto waa sulxigii keenay inay ictiraaf duwaliya hesho dowladdii yarayd ee muslimiinta ahayd madiine ka jirtay oo ah akbar caduw ka soo horjeeda oo dadka ku lahaa waa dhallinyaro naga soo baxsatay oo annaga naga tirsan ayaa u ictiraafay kayaan jira iyo dowlad jirta inay tahy quraysh baa ictiraaftay dabeetana waxay noqotay acraabtii iyo qabaa-ilkii kale carbeed ee isku eegayay bal dagaalkoodu meeshu ku gabagabooba inayana ictiraafaan ay noqdaan uma jirta ilahay uu ku tilmaamayo wayutimu nicmatahu calayk waxaan leenahay marka majaalaadka sulxigu gaal iyo muslim ama dowlad muslim iyo dowlad gaal u dhex dhici kara fi siyaasa alkharijiya wuxuu dhex dhici karaa fi siyaasa daakhiliya ummadda muslimka ah wax kastoo ay isku hayso ha noqoto kuraasi iyo siyaasada isku haysa madaxnimo wuu dhici karaa wuxuu dhici karaa dagaallo qabiil iyo wax la mid oo isku hayso wuxuu dhici karaa adduun iyo hanti iyo dhul iyo wax la mida oo ay ku muransan yihiin sulxiga haddaba mu'miniinta dhexdooda dhaca isagu shuruud buu u baahan yahay ilahay wuxuu leeyay faaslixuu baynahumaa bilcadli maanta dad badan oo dadka isku daya inay dhexdhexaadiyaan baa waxay ku dhexdhexaadiyaan wax kaloo baatila ah. dhexdhexaadin aan sax ahayn ilahay wuxuu leeyay sulxigu waa inuu dhaca maxay bilcadl cadaalad kow sulxi kasta oo wax xalaala xaaraantinimeynaya ama wax xaaraana xalaalaynaya ma banaana sulxu shareecadu ay taqaano maaha mithaal aan idin siiyo xadiiska bukhaari warinayo nin acraabiya qolo reer miyiya ayaa ninbaa inankiisii nin kale qowsaar ka dhigtay ama dhoobi xoolaha inuu raaco kiraystay marka wuxuu aqbalay inuu qowsaar xoolaha u raacan wado waa laba muslimiin oo reer miyiya kii xoolaha raaciyey ee ninkii dhallinyarada ahaa ayaa dhaqan xumo sameeyey ninkii xoolaha lahaa xaaskiisii buu fara gabadhii baa la safgartay waa zimaystay odagii inanka dhalay ayaa wuxuu is yidhi inankaagii armaa la rajmiya war ninkan iskala heshiiy meel fogba baa ha tegina dabeetana ninkii xaaska qabay buu yimo wuxuu yihi warheedhe jaariyad yar weliida gabadh yar oo jaariyad oo khaadimado kuu shaqaysa iyo boqol neef oo adhayaan ku siinayaa inanka ii siida yan rajmiga aya waxaa waayahay buu yidhi boqolkii neef ee adhiga ah buu ka qaatay ninkii gabadhiisa la faraxumeeyey iyo waliidadii yarayd kan inanka dhalaybaa haddana wuxuu maqlay uu ka yaraa aqoon roonaaye inaan isaga inankiisu inan yaroo dhalinyaro aan horeba u guursan bahay inaan la rajminaynin dabeetana muran baa dhacay waa la isqabsaday nabigaa la isula yimi calayhi salaatu wasalaam acraabigiibaa wuxuu yihi yaa rasuul allah unshuduk allah ilaa qadayta lii bilkitaab ilaahay baan kugu dhaariyaye kitaabka alle nagu kala xukun anagaya ninkan buu yihi ninka acraabigii diin badan garan maayo wuxuu isleeyahay intan xoolahan iyo intan waad qaadan karaysaa dabeetana wuxuu leeya ilaahay kitaabkii in lagu kala xukun kii kale oo markaa isagu cid wax soo wadweydiiyo ka aqoon room baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nagu kala xukun iina ogolow anigu inaan hadlo hadal baa la yidhi arrinkiibuu sheegay inankaygu buu yidhi ninkan buu shaqaynayay dabeetana gabadhii xaaskii ninkani uu qabay ayuu ka zinaystay kadibna inankaygii waxaan kusoo furtay boqol neef oo adhiya iyo jaariyad inaan siiyo haatanse waxaan ogaaday arrinku inaan soo ahayna dee la kala xukun ahlu cilmiga markaan weydiiyey waxaa laygu yidhi inankaaga in boqol jeeda lagu dhufto sanadna la masaafuriyaa lagu leeyahay wax kaloo lagugu leeyay ma jirto dee ninkana xoolahaygiy iga haysiiyo nabigu wuxuu uhi waan idin kala xukumaya war soo saar raalli kuma tihidin haa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inankiiba la weydiiyey war ma samaysay haa buu yihi wuxuu ihi wiilka kan boqol jeedal ha lagu dhufto sanadna ha la musaafuriyo odaygii kalena wuxuu ku yihi boqolkii neefa adhiga ahaa iyo jaariyadiiba waad celinaysa soo celi ninkan u celi xoolihiisiiyo wixiiba saxaabi kaloo halkan fadhiya una la yidhi nebigu nabigu wuxu uhi war adiguna kac berri bax reerkii ninkan u tag su-aasha a weydiy inay zinadaa qabtay iyo inaanay qabin hadday qirato rajmi buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wiilkan yidhi waan zinaystay iqraarku isagunbuu ku kooban yahay gabadho hadday tidhaha warana waxba maanan zinaysana naga tag waxba laguma laha haddii kale waa in afar markhaati keena kan le waan ka zinaystay bes adaa qartay unbaa la odhanaya isagun baa la jeedalaya gabadha waxba la weydiin maayo laakiin markii iyadiina loo tegayana waxay tii mayana waa zinaystay oo qaratay iyadiina waa la rajmiyey dabeetna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu celiyey xoolihii culammadu marka waxay dhahaan sulxi kasta oo xalaal xaaraantinimeynaya ama xaaraan xalaalaynaya sida kan oo kale waxay dhahdeen waa muntaqid waalma'khuudu calayhi mustaxaqu raddi buu ibnu xajar alcasalaani leeyahy wixii hanti lagu qaatayna waa la celinaya amase nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamay sheekh alalbaanina saxiixa uu ku sheegay wuxuu leeyahy asulxu jaa-isun bayna almuslimiin ila sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraama heshiis kasta oo ay muslimiintu galaan waa la aqbalayaa mid sharciga dhaafaya mooyaane waxa lagu heshiinaya waa inaanu ilaahay xuquuqdiisa noqonin waa inay xuquuq bini aadam noqotaa oo ilaahay xuquuqdiisa heshiis ma gasho heshiisku waxay yidhaahdaan labada darafba waa inay raalli ka noqdaan in qolo lagu qasbo lagu sanduleeye maaha heshiisku waa dad laysu soo dhadhaweeyey labada qoloba waa inay raalli noqdaan waayo culammadu waxay dhaahdaan caqdiga sulxiga iyo caqdiga bayca yacni wax kala gadashada waxay ku asaxdo sulxiguna ku asaxaba la dhaha labada caqdi waa isku mid walidaalika baa imaam shaafici raxmat ullaahi calayh waa ku tilmaamaya wax kasta oo beeca shardi u ah inuu islaaxana shardi u yihi dee islaaxa waxaynu naqaanaa in ilahay qur-aanka ku yihi maxay tijaarada ilahay qur-aanka muxuu ku yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili ila an takuna tijaarata can taraadin minkum wlaa tqtluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima cantaraad ayay tijaaradu ku dhacdaa sulx beyca waxaa shardiya inuu macluum yahy socankaa maaha waxa la kala gadanaya wax la garanayo oo ama mitra lagu xisaabiyo ama wasna ama kayl ama wuxuu doonaya ha noqdee wax macruufa inuu iyo macluuma fakadalika asalx waxa lagu heshiinayaana waa laiska heshiiyun maaha waa inuu wax macluumay haddaan labada araf waxay ku heshiinayaan aanay wax qoran oo la garanayo macluum aan ahayn isaguna waa baatil marka waxa la dhaha bunuud sulx labada kooxood ee ishaye agtooda labadaba wayna macluumtay si awageed bu imaamu shaafici wuxuu leeyahy aslu sulxi annahu bimansilati lbayci famaa jaaza fi lbayci jaaza fi sulxi wmaa lam yajus fi lbayci lam yajus fi sulx walaa yajuusu sulxu cindii ila calaa amrin macruuf kama laa yajuusu lbaycu ila calaa amrin macruuf sulxigaas shareecada waafaqsan hadday dadku sameeyaan waxaynu hi waa cibaado ilaahay loogu dhowaado waa wax adduunka lagaga badbaado muhlikaadka walaa tanaasacuu fatafshalu watadhaba riixukum lagaga badbaado waa wax keensanaya shareecadii oo la fuliyey waa wax keensanaya dadka quluubtoodii oo laysu soo celiyey waa wax keensanaya waqti iyo hanti iyo xoog badan oo ay ummaddu lahayd oo isku jabi lahaa la kala badbaadiyey sidaa ugeed ayuhal ikhwa waxaan leenahay in dadka la heshiisiyaa waa wax khayr badan cidda sulxiga samaynaysaana waxay u baahan tahay kow qadiyaddaa dadka ka heshiisiinayso inaad si fiican u garanayso gunteeda iyo asbaabteeda iyo waxeeda inaad garanayso waxay dhahdaan inaad taqaanaa adab alxiwaar walmufaawadaat qaabka gorgortanka iyo dadka loola hadlaya laysugu soo dhaweeyo waa aqoon dhan baa maanta dunida laga dhigay almufaawad alfulaani baad maqlaysaa waa wax u baahan tadriibaad iyo barasho waxay u baahantahay baa la leeyahy cidda rabto inay dadka dhexdhexaadisa inay cid xiyaad ku sugan tahay cid dhex ah oo nin marka horeba hawaahu ay dhan la jirta dhexdhexaad ma noqon karayo waxaa la idhaha cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay cid aan degdegin ee qadiyadda hubisa inuu noqdo waxay dhaha cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay inuu noqdo cid wax dhegaysan karta oo bini aadamka inaad mushkiladiisa xallido waxaa ka mida bay dhaahdaan inaad warkiisa horta dhegaysato uu kuu sheegan karo wuxuu rabo oo dhan haddaad markuu laba era yidhaahdaba afka aad kaga boodo waxba ma xallili karaysid waxay u baahan tahay nafsiyan buu qofku u noqonaya haddii warkao dhan laga dhegaysto wuxuu cabanaya o dhan iyo wuxuu sheeganaya o dhan haddii la aqbalo inuu soo bandhigo laga dhegaysto waxay u baahan tahay bay idhaahdaan atraafta xataa ishaysa in laga qeyb geliyo islaaxaya waxay u arkayaan ayuha alikhwa waxaan leenahay markaa sulxigu maanta iyo heshiisiintu innaga sharcigeenna waa wax ku qoran itijaaha caalamiga qaanuunigina waa meeluu hadda u socdo mufaawadaat iyo gorgortan iyo in dadka la heshiisiiya aakhiriya adduunbana waa wax khayr ku jiro walidaalika waxaynu u baahanay dadkaas risaaladaa qaadaya ee waayeelka leh ee waxgaradka leh aqoonyahan leh ee wadaad leh in u arkaan cibaado ilaahay loogu dhowaado adduunkana midho dhasha inuu yahay wax kale waayo xilkaasi xilkani wuxuu u baahan yahay in wakti la geliyo in hanti la geliyo in juhd iyo awood la geliyo ayuu u baahan yahay in caqli iyo maskax la geliyo u baahan yahay waxaan kusoo koobaya marka haddaynu muslimiin nahay imaa waa inaynu iscafinaa waynu ah, waxaynayo o dhan ka tanaasulnaa imaa waa inaynu sulxi iyo heshiis qaadanaa oo ah inaynu isu tanaasulno meel dhexa isugu nimaadno adnaad wax ka tagtid annaan wax ka tago inagoo ilaalinayna danta guud iyo danta caamka ah si aynu labadeenuba u wada guulaysan karno waxay dhahdaan gaaladu waa win win solution bay dhahdaan yani waxay dhahdaa muranka dadku isqabtaa laba mid buu noqdaa nataa'ijta la gaadha ama saddex mid buu noqdaa bay dhahdaa dariiqo ay u yaqaaniin haqaafadoodii kristanka ahaa ama yahuudiga ahaa bay nin ka soo qaataan shamshuun nimay yidhaahdaan shamshuun dariiqadeedu waxa weeyaan waa annaan wax ku waayo adnaad wax ku weynin labadeennuba aan halaagsanno labadeennuba aan hoognada waa shamshun theory bay yidhaahdaan oo waa farsamo ay sheegaan ama bay yidhaahdaan inuu midna yidhaahdo waan faa-iidaya qolana ay khasaarto oo kala xoog badnin lagu dayo labadaa dariiqaba waxa ka fiican bay yidhahdaan win win solution win win solutionku waa maxay anna inaan guulaysto adna aada guulaysato adnaan wax kuu ogolaadoo dhan marka la eego faa-ida kuugu jirta adna wax lay ogolaadoo dhan marka la eego faa-ida igu jirto marka labadeennuba ma jiro cid zero tagtay zero sam gameku isagu waa kan ah shamshoonka inaad eh, labadiinuba isla jabtaan kan ah inuu midna guulaysto midnana wuu adag yahay sida loo gaari karaa waa in qolo un la tirtiro soomaalina istishay isdishay oo reer la tirtiray lama hayo waxa qura ee macquulka ah ee laysugu iman karaa waa maxay waa win win solution inaad ku tala gasho aqbashid isna inuu guulaysto adna aada guulaysato oo ah meel dhexayn laysugu imaado intaa waxaa loo dhaafaa waa masalatu ltaxkiimi waalqada iyana waxaan isku daya inaan habeen dambe soo bandhigo sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin